kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idirkiinba meel waliba joogtaan si walbaad ino maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale ismaaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikh waxay ku aaseysan tahay bisha janaayo sanada waa sanada laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah diyaarada darooniskan duuriyaha leheyna ukrein oo duqeymo ku bartilmaameysaday deegaano dhaca xadka ruushka iyo ukrein gaar ahaana belgrad halka loo yaqaano waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha waxaad kaloo dhegeysan doontaan ururka xisbullah oo iyana wacad ku maray inay si toos ugu biiri doonaan dagaalka iyo colaadda ka aaloosan bariga dhexe maadaama dhowr jeer ay iswadaarsadeen gantaalo dhinacyada israa'il iyo sidoo kale lubnaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa siraleon oo xubno kala duwan ku riday xubno ku eedeysnaa afgembi fashilmay oo dalka ka dhacay waan soo qaadan doonaa iyana waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhibaatada ka dhalatay ama khasaaraha ka dhashay dhulgarir ku dhuftay dalka jabaan oo sii kordhaya qodobadaasi kun ugu soo kordha xubnihii joogtada warbixin gudaha iyo dibadda aad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka eran kartaa sunniyaha biildhalatiyo sida qaansa lagu dhigaye ilkaahe dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bihil dhalaatiyu sida qaansa lagu dhigay maaheedan dhuxuusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhiinka dhuxu hawshaa barkood dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxa kasho dhagaabidiyo ka dharqaday xadhiigo dharabkii ku yaalba dhibicsiir ma weyda ma dhallahan la jecelyaha maxallayubaxa dhasho dhagaha fidiyu ka dharqaday xadhiiru dharabkii ku yaalba wada magoosho saci wada dhalaalay sida dhoolka gugaao dhudhubihiyo ka ima dhowr beri ku oro dhirti wada magoosho saci wada dhalaalay rahu fiihid dhawaaqo gobla dhacu dhex maaxo ballalaydu hadbadhina isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante fiihidi dhawaaqo roob la dhacu dhex maaxo balalaydu hadbadhina isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante dhibicsiir ma madhallaan la jecelyaha maxalayubaxa dhashudhagaa ka dharqaday xadheego dharabkii ku yaalba mawaago madhibicsiir mawayda madhallaan la jecelya maxalayubaxa dhagahafidyu ka darqaday xadhiiru dharabkii ku yaalba sideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaayahe jalleeca dhibatada halmaame xrideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaaye jalleeca dhibatada halmaame may dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshe ti ka dhaxashay quruxde nebi yuusuf dhalaaye hanaan loo dhammeeya dhiman suleeqo dhulkeennaye ku nooshe tika dhaxaashay quruxude nabi yuusuf dhalaaye hanaa loo dhameeya bibicsiir ma weyda madhallaan la jecelya maxalay ubaxa dhashu dhagaaidiyo ka darqaday xareedu la dhacaaya qosolba dhegeystaye midabkeeda dhiinka ayaad maqlayseen waxaa ku muuqeynaya fanaanka axmed cali cigaal heystan eryada waxaa leh laawar xamdee abwaan cabdicasiis ismaaciil dakhare halka laxanka uu sameeyey abwaan siciid maxamed cali xarow waa heysii la qabtay kunsagaalboqolsaddex iyo tobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xokaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharafcii heeda hooyaday qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudan garaynaa dhegeystayaal aynu ku bilownee magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay banaanbaxa ay ka qeyb galeen shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda shacabka oo aada uga careysan arinta ku aadan marka la eego heshiiska lagu sheegay saafgaradka ee dhexmaray somalilan iyo sidoo kale xukuumadda etoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed shacabka caasimadda waxa ay tilmaameen inaysan suuragal ahayn marnaba aysan aqbali doonin dadka soomaaliyeed mid jooga iyo mid maqanba intaa ka kamida dhulka soomaaliyeed ama biyaha soomaaliyeed si fudud ay ku baxdo markaa etoobiyana loo gacan geliyo maamulka gobolka banaadir ayaa soo qaban qaabiyay banaanbaxa oo ay ka qayb galeen kumanaan kamid a ah shacabka caasimadda oo isugu tegay garoonka injineer ee magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya xubno kamid a ah golaha wasiirada golayaasha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho shacabka caasimadda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qeyb galay ee banaanbaxa looga soo horjeeday heshiiska isafgaradka lagu sheegay ay wada gaadheen abiy axmed wasaaraha itoobiya iyo hogaanka somalilan muuse biixi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa tilmaamay in go-aanka xukuumadda uu yahay mid adag halkay iska taagtayna uu yahay mid markaa cad oo ay xukuumaddu shalay cadeysay baarlamankuna ay xeer ku buriyeen heshiisku sheega is-afgaradka ee la sheegay inuu dhexmaray somalilan iyo itoobiya waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi oo arrimo badan ka hadlay banaadir waan u mahad celinaynaa xildhibaanada iyo wasiirka iyo dhammaan akhyaarta halkan joogta iyo shacabka soomaaliyeed ee isugu soo baxay stadiumka injineer yarisow oo waxbarashada bahda waxbarashada aad iyo aad baa u mahadsantiin in dhulka soomaaliyeed yacni dhul isku xidhan in wixii meel soo waajahaa meesha kale ay soo waajahayaan sidaasna ay ahaan jirtay oo mar walbaba meesha yarood hadba wax ka jiraan inta kale inay u gurma jirtay arrinta etoobiya anugu muuse biixi waxba dhibi soo bareeray soo bareeray oo xadgudubka inuu ku xadgudbo dadka soomaaliyeed u soo bareeray ka la yidhaahdo abiy axmed ee etoobiya hogaamiya aasaa u soo bareeray wuxuuna ictiraafuu sheegay wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada soomaaliya wuxuu ka dhigan tahay heshiisku sheeggii u galay asagoo yidhaahda asagoo yidhi dawlad soomaaliyeed ma jirto taas miyaa laga yeelayaa abi taas miyaa laga yeelayaa abi abii nin iska jahwareersan buu ahaan jiray waad ogtiin eretarayuu ku duulay suudaan kale qaybanteeduu qayb ka yahay jabuuti buu la dirirsan yahay dariskiisii oo dhan haddana soomaaliyadii u fiyoobeed halkii meeloo u fiyoobeed buu haddana dagaal ku bilaabay ninkaas nin aad u jahwareeray talaaqbu tiro badan dalka gudihiisii qowmiyaadkiisii qowmiyaddii tigrey uu ka soo jeestay qowmiyaddii amxaaradu hadda dagaal ku wadaa qowmiyaddii orommadu asagu ka dhashay qayb ka mid ah dagaal ka socdaa dhulkoodii nin raba inuu isku qaboojiyo broblemka dalkiisa gudihiisa ka haysta ayuu rabaa inuu ku daaweeyo inuu kale abuuro oo yidhaahda reer etoobiya waxaan idiin soo wadaa dhul dekad aad ah lix boqoloo sano gaari weydeen ciidamadii ugu badnaa axmed gurey xilligiisii buu minilig iyo boqortooyooyinkii hore ethoobiya ay dagaal soo qaadeen waa gaari waayeen badda soomaaliya lixdan iyo afartii bay soo qaadeen dagaal kale waa gaari waayeen badda soomaaliya toddobaatan iyo toddobadii bay dawladda soomaaliya isku daydeen broblemkaas inay meesheeda ka suuliso waa la ogyahay wixii kala raacay intaas waxba waa ku qaadan waayeene laba kun iyo lixdii ayay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xidhka soomaaliya ay calankoodii ka surteen badda yimaadeen isku dayeen baddan inay qabsadaan iyo dhulkan kismaayo iyo dhulkan dhan waa ku guuldarraysteen waa la ogyahay laba kun iyo siddeeddii akhirkeedii ciidamadoodii iyo dhiig iyo dhaawax wad inay ku huleeleen soomaaliya oo ay galeen dhulkoodii ku laabteen abiy khabardaar weeye marka hadduu yimid ma oga dalkan iyo dadkan waxaa kala dhex maray runtii wuu soo qaldamay wuu soo sirmay dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedna degdedeel laguma qabsan karo wuxuu ciidan xooga ku gaari waayeyna haddeertaan saxiixa muuse biixi walaalkeen muuse biixi oo runtii culaysyo badan ay heleen culays badan hadduu haysta waxay ahayd inuu u soo dhaco halkan isbuuc ka hor baan joogna dalka jabuuti waxaa lagu heshiiyey bisha febraayo in laysku yimaado oo arrimaha masiiriga ah. dalkan sidii laysugu keeni lahaa dalkan sidii dib wada jirkiisa waxay gocanayeen oo tabanayeen sidii looga daaweyn lahaa ayaa loo ballamay bisha hadda febraayo bishaan soo socota waxay ahayd haddii culays haysto waxay ahayd hadduu dhinac u dhacayo inuu dhanka soomaalida u soo dhaco marna lagama filayn inuu etoobiya sidaas shuruudla'aanta sidaas rakhiiska inay uga saxiixanayso saxiixna maahane inay maaragtay inta qoorta qabato waad arkayseen xalay isagoo dhar cadcad la saarayo oo waxay taaan la garanayn dhaqankii soomaaliya dhar aan ahayn odayaal horema intay isku eh, maaragtay geesaha ka istaageen odagiioo inaad moodid in la qur-aan saarayo nimanka hadda qur-aan ama oqon kuwaasi waxay saarayeen lama yaqaan odayga waxaan u malaynaynaa marka waaba nalaka qaatayba waa nalka xoogaa waaba waxbaa lagu sameeyaan u malaynaynaa muuse sidaas kuma foge muuse nin ciidamada soomaaliya ka tirsan buu ahaan jiro waa militariya lagama filayo nin ciidanka soomaaliya ka tirsan oo seban sebankii dagaalamay oo lixdan iyo afartii laga yaabay inuu dagaalamay maanta inuu sidaas fudud uu yidhaahda saxiix baan waxaan ku beddeshe aqoonsi baan ku beddeshe muuse waxaa weeye runtii ninkaas walaalkeenna iyo dadka reer somalilanba dad sharaf leh ayay yihiin waana la yaqaanaa reer somalilan midnimada dalkan iyo halgankiisii qaybta ka ciyaareen haddana waxaan runtii ay diyaar u yihiin inaysan arrintaasi qaadmin suurtagalma labaatan kilomitir maxirkaa looga soo degayaa soo dhul kama sokayo horta la soo maro soo dhul la qabsado kama soo horreeyo labaatanka kiilomitir oo badda ah ilaa ninkii bad kale ma laha lesee ku imaanayaa waa inuu dhulka soo qabsadaa horta marka hore dhulkao dhan la wareegaa kadibna yimaadaa arrintaa dawladda soomaaliya shalay xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aan shacabka soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba waajib ku ah baarlamaanka soomaaliya ayaa go'aan kale ka soo saaray waajib ku ah dadka soomaaliyeed inay difaacaan midnimadooda iyo wadajirka dalkooda madaxweynaha ayaad in shalay siduu ah u hadlay baarlamaanka uga hadlay hadal saxa ah, hadal odaytinnimo hadal mas-uuliyadeed oo geesinimo leh shalay baarlamaanka hortiisa ka hadlay waxaan diyaar u nahay dadka soomaaliyeed waana la yaqaannaa ma tabar darna baa xalay wuxuu yidhi dadka soomaaliya ciidan ma haystaan ayagoo dhan baa wada ciidanahayr anugu ma qof aan qori haysan baa jira haddii loo baahdana waa la qaadanayaa dalka soomaaliyeed waxaan leenahay abii waad qaldantay waad soo qaldantay itoobiyana dhaawac iyo dhiig badan baa ka daadanaya mid kale ha ugu darin ka soo noqo arrintaas aad iyo aad baan shacabka reer gobolka banaadir ee soomaaliyeed ee halkaan maanta isugu soo baxayna waa ku maasan yihiin waxaa noo ballama difaaca dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiiqi ayuu ahaa oo boqolaal dadweyne ah kula hadlayay tuulada ciyaaraha injineer jariiso ee magaalada muqdisho isugu soo baxeen shacabka caasimadda oo ka cadhaysan diidanna heshiis beenaadka ay markaa kala siixdeen hogaanka somalilan iyo ra wasaaraha etoobiya k waxay aragtidooda weydiisay qaar kamid ah shacabka caasimada ee kasoo qeybgalay banaanbax looga soo horjeedo heshiis beenaadkii etoobiya ay ku gaareen somalilan iyo hogaanka etoobiya waxay aragtidooda ka dhibteen shacabka oo ay ka hadleen aragtidooda ku aadan arrimaha taagan iyagoo gaashaanka u daruuray damaca etoobiya ee guracan ee doonista biyaha soomaaliyeed Eh, bismillahi raxmaan raxiim magacay waa najo maxamuud cumar waxaan ka mid ahay dhallinyarada saaka iskugu soo baxay dajirka dahsoon si ay dareenkooda u muujiyaan una diidaan adduun weynahan ay u tusaan in aanan raali ka ahayn damaca guracan ee dowladda etoobiya oo aanu leenahay walaalayaal waa muhim waana lagaba maarmaan sanadka cusub iyo qarigan cusub inaan ilaalinimo darisnimada iyo jaarnimada haddiise haddiise haddiise ay jooji ay gardarradu istaagi weydo dagaalkuma istaagi doono waxaan halkan fariin oga dirayaa aan rabaa jaaniskan inaan oga faa'idaysto ama fursaddan oga faa'idaysto dhallinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan war walaalayaalow dalkan innagaa iska leh war walaalayaalow xuduudahan innagaa iska leh war walaalayaalow calankan innagaa iska leh war walaalayaalow ciidan innagaa iska leh war walaalayaalow waxaynu u dhibannahay dadkii inaga horreeyey dhibaatooyinkii iyo nidaamkeenna dawladnimo ay u geysteen waxaa weli fashil ah oo ceeb inagu ah innagoo boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadka soomaaliyeed ka ah in toban ka mid aha siyaasiyiinta soomaaliyeed oo burburkeennana markhaati ka ahaa ilaa iyo maantana masiirkeenna mustaqbalkeenna aan xaadiruna inay godku ridaan war walaalayaal taasiinama qabato waxaan kaloo sidoo kale oga xumahay dadka soomaaliyeed ee deman ee maskaxdoodu maqan tahay ee isku haysta showyada dalka dibaddiisa ka dhacaya ayagoo reero isku haysta taa dhiggeedana baddoodii iyo ciiddoodii iyo sharaftooda iyo midnimadoodii iyo ummadnimadoodii la ysku haysto oo qof kastoo shisheeya uu damcaayo sidoo kale aad baa runtii arrintaa oga xumahay dadka soomaalida hooga digaaya war qabiilkuwa wax halkaana dhigay war qabyaaladda wax halkaayna dhigtay war aan dalkeenna difaacanno war aan sharafteenna difaacanno war annaga oo dhallinyaro ah oo gabdho soomaaliyeeda ah diyaar xanuunahay saaka in la bixiyo ciidanka etoobiya annaguna aanu furmaha tagnaan u baahannahay saaka waa in waddankeena laga saaro ciidanka etoobiya annaguna waa inaan furmaha tagnaa sababta ay tahay nin aniga dalkayga iyo ciiddayda damacsan marnaba suurtagal maha inuu ilaaliyo macquul maaha ma soconayso dhallinyarada soomaaliyeeday waxaan nahay waxaan ummaddii xooggaa nahay ummaddii eh, kartidaynu nahay ummaddii maxaa la yidhahdayey eh, runtii adduunkan loogu talagalay inay ku raaxaysataan nahay waxaan u baahnaa inaan qabiilka iyo gobolaysiga iyo fikirka xun ee cidhiiriga ah ee ayna geliyeen kuwii qabiilka ku soo kaambayngareeyey kuwii qabiilka ku soo macaashay kuwii qabiilka ku soo faa'iidey aragtida ay maskaxda iyo indhaha inaga xidheen inaan iska furnaan u baahannahay labada kun iyo afarlaatankaa jooganaa ah, waddan saaka la damcaya aan soomaaliya hayna ma jiro taasina inama qabato waxaan rabaa kalaa inaan ku daro etoobiya etoobiya waxaan leeyahay etoobiya waxaadna soo damacdeen annagoo soomaaliya aysan dawlad ahayn oo ay xoolo dhaqato tahay waa aan ognahay taarikhdeena ugu qoran tahay aawayaashan casharada dhigan iyona xeebaha idinkula dagaalameen boqol sano ka hor in laydinla dagaalamay taarikhdaas waan haysanaa annagana waan akhrisan weynana soo gaadhe sidoo kale waxaadna soo damacdeen annagoo dawladda casharkii idinka raacay saban sabanna taarikhda idinkana waa idinku taallaa annagana waa inuugu taallaa sidoo kale waxaadna soo damacdeen labada kun soo damacdeen wiilashii bambada iyo bisinka watay ee eh, indhaha gudgududna ee eh, soomaaliyeed ee eh, dhallinyarada ahaa waa xasuusataan casharkay idinkaga saareen soomaaliya waa xasuusataan waaba tii oo labada kun joogta waaba soomaalidii wax baratay boqolkiiba siddeetan dhallinyaradeeda ay jaamacada ka soo baxeen nama damci kartaan mana na dooni kartaan dalkiina ku ekaada dal waa leedihiin dalkayaga haddaan bixinayna iyo haddii kaleeto iyo ciddaan siinayno soomaali bay ka goodaa soomaali bay ka godaa koox gaar kama goodo waxaan baaqa sidoo kaleeto aan fariintii halkan la wadaagaya dhallinyarada gobollada waqooyi ama dhallinyarada somalilan walaalayaalow annaga soomaali baan nahay dhallinyaro soomaaliyeed baan nahay koonfurtaannu joognaa idinku la'aantay tegi kari maysaan aniguna la'aantiin taagnaan kari waayey waad aragtaan waxa baddeenna la damcayo waxa xuduudaheena la damcayo waa innaga saxiixa maanta madaxda soomaaliyeed aynoo qaado waxay dabar ku noqon doontaa dabarka dawladnimadeenna soomaaliyeed iyo geedisocodka nidaamkeenna nolosheenna soo socota taas waa inaan ka digtoonaana waa inaad ka tagtaan reeraysiga iyo gobolaysiga iyo cadiifadda maanta cadiifadda aad waddankiina ku bixinaysaan ogaada berri bay mustaqbalka idinka dabri doontaa berri bay halkaa idinkaga dhigi doontaa idinkoona cadiifad aydan xasuusanayn walaalayaalo ka digtoonaada waxaan idin leeyahay aan isu nimaadno aan wada fariisano annaga dhallinyaro soomaaliyana burburka kadib aan dhalanay idinkuna burburka kadib aa dhalateen waxay cuqdad nuugu qabtaan oo maanta noola xifaantataan o dhanaan waddankaan goynayna meesha ma taalo war aan wada hadalno oo dadka wada hadalka saxda la rabaa inay sameeyaan waa annaga waa dhallinyarada odayaasha soomaaliyada lixdankii istagaala in maalin meel laiskugu goyn war wada hadla maangal ma aha dadka istagaalay waa iyaga laakiin dadka heshiiska rabaa waa innaga waa wakhtigooda wuu dhamaaday yaana lagu guurin oo mustaqbalkiina lagu guurin oo sharaftiinna lagu guurin oo dhallinyaronimadiinna lagu guurin oon dalkiina iyo dadkiina caadi la idinkaga dhigin in la idin qaato dhaawato idinkoona waxaan idin leeyahay haddaad noolaan weydaan waa ballan inaad dulli ku dhimataan haddaad noolaan weydaan suxuur baan isugu soo baxnay haddaanna dadka eh, gobolka baraandir joogo ama eh, wxuaytay degmooyinka oo dhan ama degmada cabdicasiis khaas ahaan eh, waxaan u soo baxna suxuur aad iyo aad iyo aad ii damqisay oo wadaninimo ah oo wadaninimo dhaba ah oo waxaan ku idhi annaga aan aad uga tinaayoonnay inuu daahir bahalkii ninka la yidhaahdo muuse biixi ou dalkanaga meel yariisa warqad qaraf qaraf ou siiyo waa ku qaldan yahay waxaan leeyahay muuse biixiyow waxaad noqota cunug caasiyehe waxaa waaye xoota waa lagu canaanaa waa lagu canaanaa cunuga caasiyaad noqoto etoobiya waxaan leeyahay etoobiya waxaan leeyahay etoobiya injireeyey waddankanaga midka hadda aad joogto kilinka shanaad aa lagugu soo socdaa asagaana maaha haddou ilaahay idmaa lagaa soo dhicinaya kilinka lixaad ka dhigmaysa inta kilinka shanaad aa lagugu imaanaa haddou aan la idmo ciidamadana waa ciidamadanadii gabdhuhu waa gabdhihii dahabada geli jiray wiilashu waa wiilashii dagaalami jiray waa kuwaad ka cabsan jirtay ogow baan leeyahay socda gobolka baraandir gaar ahaan degmada boondheere Eh, etoobiya waxaan leh horta etoobiya waa dal dariskayna eh, waa waddadaan walaalanahay afrika gaar ahaan afrikaan ka wada tirsannahay inay soo xadgubto qalad waaye muuse biixina waxaan leeyahay maamul goboleed soomaaliya ka tirsan waaye waxna ma saxiixi kariyo madaxweynaha soomaaliya cid ka sarraysa ma jirto asigaana wax saxiixi kara cid kale oo wax saxiixi kartana ma jirto wax lagu qanci kara maaha anuu maanta qoriga dhigaan islaa labaatan labaatan iyo afar kilo qori qaaday tiraahdo dhulkan maanta adiga dhulka aad sheeganayso waa dhul aan u dhashay aan nin burxa ku dhashaanahay haddana sidaasay tahay waxaan diyaar u ah inaan qarankayga u dagaalamo inaan dhulkayga u dagaalamo inaan qorigiina aan qaato inaan dagaalkan aan meeshaan ka qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayay ahaayeen oo aragtidooda ka dhiibtay arrimaha soo kordhay ee ku aadan heshiis beenaadka la sheegay in markaa lagu saxeixay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya oo ay ku wada gaadheen ra-isul itoobiya abiy axmed iyo hogaanka somalilan muuse bixi kaasi oo ay aada uga soo horjeysatay xukuumadda soomaaliya golayaasha baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintii hore ee xilalka kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii dalka isaga dambeeyey weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan ood nagala socotaan dhegeystayaal

weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k nnna waad nagala socotaan saaxiibayaal markan haddii aynu eegnana waxaa laleeyahay dilkii loo geystay saalax al aruuri oo ah sarkaal sare oo muhiim u ahaa dagaalyahanada jihaadiyiinta ee ururka xamaas ee falastiin waxaay dab ku sii shidaysaa xiisad dagaaloosan bariga dhexe qaramada midoobay iyo faransiisku waxa ay soo jeediyeen in markaa la dejiyo xiisadda xili ay markaa xamaas sheegtay dhankeeda inay aargoosan doonto arrintanna aysan kaga hari doonin markaa ee dilka loo geystay saalax al aruuri waxa ay sida kaloo sheegteen markaa dagaalyahanada ururka xamaas in loo baahan yahay in dagaalyahanada ururka xisbullah ay dhankoodu baraarugaan kuna baraarugaan khatarta ee ka aaloosan lubnaan oo xitaa ay u suurageli karto israel inay gudaha lubnaan ku bartilmaameysato shakhsiyaad iyo saraakiil muhiim u ah dagaalyahanada dagaalka kala soo horjeeda yuhuudda ee ururka xamaas iyo sidoo kale lubnaan saalax al aruuri oo isagu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas waxaa dilay markaa diyaaradaha dagaalka ee militariga yuhuudda kuwaasi uu ku duqeeyey magaalada bayruut ee caasimadda wadankaasi lubnaan waxaa la geeriyooday saalax al aruuri lix ruux walaaca ugu badan ee la qabana waa in uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo dagaalyahanada ururka xamaas maadaama xamaas saraakiil muhiima looga dilay ee dagaalka u dhexeeya iyaga iyo israel taa iyadoo ay jirto waxaa laleeyahay waxa ay dagaalyahanada ururka xisbullah dhankooda ku goodiyeen inay jawaab ka bixin doonaan arrimaha ay ugu sheegeen ama ugu yeereen daandaansiga ka dhanka ah madax banaanida lubnaan iyo sidoo kale beegsashada saraakiisha ururka xisbullah ee lagu beegsaday gudaha dalkaasi lubnaan waxshaaca ka qaadeen in loo baahan yahay in ay tallaabo qaadaan ururka xisbullah mar walibana aysan suurageli doonin inay eh, markaa isxakameeyaan iyadoo qaramada midoobay ay mar walba ku baaqayso in la joojiyo dagaalka walow israel aysan arintaa dheg jalaq u siinin oo weeraro toos ay ku bartilmaamaysato eh, marka la eego goobo muhiima oo ku yaala gudaha lubnaan iyo sidoo kale gaza waxaana weli socda duqeymaha aan loo meeldayin ee ciidamada yahuuddu ay ku bartilmaameysanayaan shacabka falastiiniyiinta ee ku nool marinka khaza waxaa arintaa ay markaa u suura gelisay israel iyadoo helaysa taageerada reer galbeedka oo ugu tuugan yahay mareykanka waxaa aada usii kordhayay muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale dhibaatada ay israel ku hayso shacabka ku nool deegaanada daanta galbeed oo ramaalah kamid tahay iyo deegaano kaleba waxaa sidoo kale sii kordhaya xiisada ee u dhexeysa dhinacyadan oo xitaa ku faaftay marka la eego lubnaan xadkeeda iyo ciraaq iyo syriya dhanka badacas cas sidaasoo kale ayaa laleeyahay iyadoo sidoo kalena ay sii kordhayaan markaasi duqeymaha iswadaarsanayaan ururka xisbullah ee lubnaan fadhigoodu yahay ee dhanka xadka jooga iyo gantaalada ay ku ridayaan gudaha israel israel oo iyana inta badan kaga jawaabta duqeymo toos ah howlgalka qaramada midoobay ee lubnaan ee loo yaqaano united nation interm force in lubnaan u n i f i l loona soo gaabiyo magacooda waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka socda xiisada la dejiyo dhinacyadan isxakameeyaan waxaynu ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan la joojiyo dagaalka mar welibana xalka lagu raadiyo wadahadal taa ayaynu ugu baaqeynaa dhinacyada ayuri kandike adriel oo isagu ah afhayeenka howlgalka qaramada midoobay ee dalka lubnaan sidaas oo kale madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ugu baaqay israel iyo sidoo kale xubnaha kale ee dagaalyahanada ururka xisbullah iyo xamaasba inay dhinacyadu dhammaan isxakameeyaan xiisadana la dejiyo oo aysan gebi ahaanba ku faafin bariga dhexe macron isagu waxaa u muuqdaa mid taageeraya damaca israel ee ku aadan inay iyadu isdifaacdo sida ay aaminsan yihiin halka uu ugu baaqayo xisbullah iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas in iyaguna ay xabadda joojiyaan halkii ay iska difaaci lahaayeen waana aragtida reer galbeedku aaminsan yihiin waxaana sida muuqata sii kordhaysa xiisadda ka aloosan bariga dhexe oo la aaminsan yahay inay dhici karto in dagaaladu intaan ka ballaartaan maadaama israael ay ku dhiiratay in gudaha lubnaan ay ku disho saalax al aruuri oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin oo lagu dilay gudaha lubnaan eh, dhinaca kalena haddii aynu eegno dalka ruushka ruushku waxay sheegeen inay burburiyeen ilaa labaiyo toban ee eh, kamida ah gantaalo ay soo rideen ee eh, xukuumadda ukraine milatarigooda kadib markii lagu bartilmaameysaday belgrod halka loo yaqaano oo dhaca xadka ruushka iyo ukraine waxaase jirta in khasaare ay ka dhasheen ilaa dhowr gantaal oo ku dhacay belgrod khasaaraha ka dhasheen waxaa leeyahay waxa uu ka badan yahay dhimashada shan labaatan ruux iyo dhaawaca tireynta ka badan sida laga soo xirtay warbaahinta wadankaasi ruushka iyadoo ay soo tarayaan wararka ku aadan in ruushku laftirkoodu ay bilaabeen weeraro argoosia oo ay kaga argudanayaan xukuumadda ukrein ayna ka bilaabeen deegaano ay ka mid yihiin kherson sidoo kale waxaa laleeyahay dagaal toosa iyo duqeymo ay bilaabeen ciidamada milatariga wadanka ruushka oo aada uga carooday duqeymaha ciidamada waddankaasi ukrain ay ku bartilmaameysadeen deegaanada belgrad ee dhacaa xadka ruushka iyo ukrain alexander bercolin oo isagu ah maayarka gobolka ayaa bartiis telegramka soo dhigay in dad rayada la dilay markaana ay ka jawaabi doonaan dhankooda ayna markaa noqon doonto sida ugu dhaqsiyaha badan inay jawaab adag ka bixiyaan iyagoo ku goodiyey inay u argudi doonaan dadka la duqeeyey ee raashiyaanka dhinaca kale norway waxay sheegtay inay usoo diri doonto ukraine bayloodyo ama duuliyayaal diyaaradeed oo loogu talagalay inay baraan ciidamada cirka ee ukraine duulinta ama wadista ee diyaaradaha weliba nuuca gaarka ah ee milatariga ee loo yaqaano f wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee norway peter arild gram ayaa sheegay in loo diray una diri doonaan ee ukraine ilaa toban ka mid ah khubaro eh, dhanka iyo barista arrimaha duulimaadyada diyaaradaha gaarka ah ee f sixteen in u diri doonaan eh, denmark iyo sidoo kale ee eh, ukraine sidaasoo kale denmark ayaa dhankeeda aan idhaahdee sheegtay inay ukraine u dirayso duuliyaal diyaaradeed si ay u baraan markaasi ciidamada cirka ee ukraine diyaaradahan oo la aaminsan yahay inay muhiim u yihiin xukuumadda kiyef dagaaladan ay aada uga qeyb qaadan karaan marka la eego bandhigyadii ay ku soo bandhigeen fagaarayaasha dagaalkuna ay yihiin mar waliba kuwa saameyntooda leh weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystaan wrawrawraa ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhintay sandhe dhoofdhoofdhoofdhoofdhoofdhoof nooli kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo kulantee hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo hamba dhiigu kama fulo dhambal wada habeerku oo sidan dhaxal u yeeshu dhaqsa waanu soo noqon dhantaalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon takotaako dhararti dalaaliho dhaqaaqa toobiyaa qaad dhulku taakotaako dhararti dalaaliho malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay

gaadidkana midaan dhicin dheehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dheeliyayni siiraac dhaqsa meel walbow taga dhoobnoole kulantee hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo

cashaq ee aad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta allah u wada raxmade maxamed axmed kuluc iyo xaalimo khaliif magool heestan eryada waxaa iskale allah u raxmade abwaan maxamed cali kaariye muusigana waxaa markaa leh abwaan xasan gareyd oo heesii la qabtay kii dhaxtaalka barnaamij kulanka inay ahayd heese iyo warbixino kale inoo socda balse markaan waxaad ku hawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta saddexaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo saddex boqol saddex iyo lixdan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ra wasaare ku-xigeenkii xukuumadda soomaaliya ee xilligaasi xuseen maxamed faarax ciidiid ayaa sheegay in ay doonayaan in itoobiya iyo soomaaliya hal baasaboor wada yeeshaan iyadoo arrintaasi ay aada uga caroodeen shacabka soomaaliyeed maanta oo kale sanadii labadii kun sideedii waxaa la sii daayey oo xorriyadoodii dib u helay laba samafale oo u shaqaynayay hay-adda m s f ee dalka sbain kuwaasi oo in muddo afduub loogu haystay deegaanada puntland maanta oo kale sanadii labadii kun koo xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi ayaa mamnuucday in hub lala galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii kun sagaal benito mussolini ayaa ku dhawaaqay inuu kala diray baarlamankii talyaaniga waxa uuna ku dhawaaqay inuu yahay keligii taliye maanta oo kale sanadii labadii kun saddex tobankii toddobiyo ruux ayaa ku geeriyootay in ka badan lixdan ruux oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday xujay shiica ah kuwaasi oo lagula beegsaday qaybo ka mid ah dalka ciraaq maanta oo kale sanadii labadii kun shan tobankii laba kun oo ruux ayaa lagu dilay weerar ay xilligaasi maleeshiyada bokoxaraam ay ku qaadeen deegaanada ah caawiqooyi bari ee dalka nijeriya maanta oo kale sanadii labadii kun diyaaradaha dagaalka dowlada mareykanka ayaa duqayn ku dilay jenaraal qaasim sule suleymaani oo in muddo ahaa sarkaal awood badan ku dhex lahaa ciidamada gaarka ah ee iiraan ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun saddex kabtanka xulka qaranka bortuqiiska christiaano ronaldo ayaa ku biiray kooxda al nasri ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya isaga oo noqday xidiga ugu mushaarka badan kubadda cagta guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsan tahay ifraam xuseen nala soo codsiinaysa xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale ee barnamijka haddii aan eegnana qaraxyo xoogle ayaa laga maqlay magaalada kerman loo yaqaano kadib markii ay socotay munaasabad lagu xuseeyey sanado kasoo wareegtay geeridii iyo dilkii loo geystay jenaraal qaasim suleymaani oo ahaa sarkaal awood badan ku dhexlaa ciidamada gaarka ah ee wadankaasi iiraan sidoo kalena la aaminsan yahay in danaha bariga dhexe ee iiraan iyo dalalka kale ee dariska la-ahba uu wax badan ka fuliyey qaraxyada waxaa la sheegay markaa inay ka dhaceen goob ay isugu yimaadeen kubanaan kun oo ruux oo iraaniyiin ah kuwaasi oo ka qeybgalayay eh, afar sano guuradii kasoo wareegtay geeridii jenaraal qaasim suleymaani oo ahaa sarkaal aada u awood badan lagana garanayay iiraan muddo badanna ku dhex jiray arrimaha ciidamada kaasi oo diyaaradaha dagaalka ee militariga wadankaasi mareykanka ay ku direen magaalada baqdaad ee caasimada wadankaasi ciraaq warbaahinta iiraan ayaa qortay markaa in la maqlay qaraxyo aad u xoogan oo laba ahaa lagana maqlay eh, halka uu ku aasnaa jenaraal qaasim suleybaani maxamed sabari oo isagu ah madaxa eh, kooxda gurmadka deg dega ah ee magaalada kerman ee wadankaasi iiraan ayaa u sheegay telefishinka dowladda in ugu yaraan labaatan ruux ay geeriyoodeen labaatan kalena ay dhaawacmeen lagana yaabo tirada khasaaraha dhimashada iyo dhaawac banintaa ka badan karo muuqaal soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay xaaladdu sida ay noqotay kadib marka qaraxyadu dhaceen waxa aynu gaarnay sidoo kalena u dirnay goobta ay wax ka dhaceen kooxaha gurmadka si ay wax uga qabtaan arrimaha taagan balse eh, waxaa jiray isbuurasho leh oo dhacday iyo wadooyinka oo xirmay maadaama dadku ay yihiin dad tiro badan oo kasoo qaybgalay arintan ayuu warbaahinta eh, u sheegay eh, markaasi maxamed sabari madaxa kooxaha gurmadka degdega ah ee wadankaasi iiraan dowladdu waxaay markaa fartay in dadka laga saaro goobta ay dhibaatadu ka dhacday waxaana ilaahay haatan la ogeyn lana xaqiijin waxa sababay eh, qaraxyadan ee eh, ka dhacay eh, markaasi meesha ay ka socotay munaasabada lagu xusayay afarsan guurada kasoo wareegatay markii mareykanku ay dileen jenaraal qaasim suleymaani suleybaani oo isagu ahaa sarkaal awood badan ahaana taliyihii ciidamada gaarka ee loo yaqaano islamic revolutionary guard corbis waxa uu ka mid ahaa xubnihii naqshadeeyay dejiyana siyaasadii lagu dhisay ciidamada iiraan iyo saameyntii ay ku dhex marka la eego bariga dhexe waxaa duqeyn ku jiray ciidamada milatariga waddanka mareykanka gaar ahaan kuwa gaarka ah kuwaasi oo dilay kuna dilay magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq saddexdii januari sanadii laba iyadoo oo markaa mareykanku uu ku faanay dilka loo geystay qaasim suleybaani oo ay sheegeen inuu dhibaato ku ahaa danahooda ee gobolka ee bariga dhexe dhinaca kale haddii aynu eegno markan dalka jabaan iyana waxaa leeyahay waxaa sii kordhayay khasaaraha ka dhashay ee dhulgariirka ee ku dhuftay wadankaasi jabaan iyadoo haatan tirada dhimashadu ay sii maraysay siddeed iyo afartan ruux waana la aaminsan yahay in tiradu ay intaa ka badan karto sidoo kale burbur xoog leh ayaa ka dhashay duqeymaha waa aynadhaahdee dhulgariirka ku dhuftay qeybo badan oo kamid ah wadankaasi jabaan kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dhulgariirka ee maranimadii shalayta eed ku dhuftay wadankaasi jabaan uu sababay dhimashada daraasiin dad ah iyo sidoo kale burbur xoog leh oo aada u baahsan dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa toddoba ayaa gilgilay deegaano badan oo kamid ah barka wadanka jabaan gaar ahaan gobolka ishikawa iyo jasiirado kale oo ay kamid tahay honshow sidoo kale sunaami ayaa ku dhufatay qeybo badan oo kamid ah wadankaasi jaban taasi oo saameyn ku yeelatay eh, wadankaasi jabaan iyo dadka degan gobolada ay sunaamidu ku dhufatay waxaa la aaminsan yahay sidoo kale burbur xoog leh inuu soo gaaray dhismayaal badan iyo guryo ku yaala deegaanada dhulgariirka uu ku dhuftay dowladduna waxay sheegtay weli inay dadaal ugu wado eh, ay wado dadaalle wax looga qabanayo arrinta runtii waxau ah dhulgariir aada xoog badan khasaaraha dhimashadu afartan iyo ruux ayuu haatan marayaa waa suuragal tiradu inay kordhi karto maadaama weli kooxaha gurmadku ay dadaalo wadaan ayuu warbaahinta u sheegay sargaal sare oo ka mid a ah kooxaha gurmadka sidoo kale ra waddanka wasaaraha jabaan fumio kasheda ayaa isna sheegay inuu aada uga xun yahay waxa dhacay xukuumadduna ay dadaal ku bixin doonto sidii gurmad deg dega ah ee loo gaarsiin lahaa dadka shacabka ah ay markaa dhibaatadu gaadhay markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanee war heema haysiina beledka beriga waxaa ka shida allaaweyn ninkii aamina awood leh ummad waliba aayahe nololeeda inay garaato iyadaale war cabdillow waxaa ka tagtay kol hadduu isiri u dhimo dhulninkiisiiba iskale waar wallaweynay haddaa qarsan tihiin dhul ninkiisii inuu leeyahay eh. muuse bixi maxaa ku haysataan warba ummadda soomaaliya etoobiya in loo saxeexo eh. kacdoonkii ka dhashay eh. waxaa ka soo baxay waxaan abidkeed la filayn la maqal sababtoo caldheera ah iyo xasan shiikha isku mawqif ka noqday war caldheera waa munaafiq waa nugula daaranayaahoo isagaa etoobiya u shaqeeyee hadduu raalli ka yahay in soomaaliya badaheeda difaacato miyuu isagu dhabarka jabilahayu lugaha ku dhegi lahaa aryaa bislow dhaqanka qawaarij tama taqaanide dal kastoo muslima dalka ay ishaayaan ayaa kaa u jebiya hadda aad la socotiinna bakistaanba hindiya ayaa kaa u jebiyey kadibna lama arkin bakistaan oo dadka muslimiinta ah ee kashmiir difaacaysa war kalemaanay war mahaysaane madaxweyne xasan shiikhuo abiy axmed la wuxuu yidhi faragelintii la sanaawi waxay keentay dhalashada khawaariijta dhibaatada ku haysa geeska afrika adiguna maanta midda aad waddaahe waxay taageero iyo u tahay khawaariijta sii dabargo'aysa marka dhulkeenna taaka kama ogolin kamana qaadan kartide cadowgaas ha u garbaynin naw waa dhulka miyuu qaatay le laga kirayo warbawaaqle wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan wuxuu yidhi dhulka etoobiya konton sana ka kiraynay marka hadda waa la yaaba muuse intaa ma jooga hayaa bashiirow tiri qonton sana daartii kulilihiiya dhalaasa madeeyow horaa loo yidhi baadi kugu raagta lihiyaad mooddaa cabdulla waxaa kaloo la yidhi xoolahaagu ay dhiibinay ku dhahaan haddaad dhiibta hayga daba dhiman war kalemaane waxaa layidhi hadda ka hor nin caqliyaro dadku ku xaman jiray laakiin nin caqli oo duugana ahay oo armeen la joogtaan nin u yimid dabeedna wuxuu is yidhi ninku ma caqli badnee ariga ka siro wuxuuna yidhi niyow ariga waa kaa dhaqayahay hay sheegin markaasuu ninkii inta cabaar aamusiyo jeesjeestayo wuxuu ugu jawaabay haddii aan ku qariyo sow ariga la weymaayo marka hadda madaxweyne muuse biixi dhulka haddii abiidhaco in la weynaayo ma garan waaye waan walla weynay sidii dagaalkii goojacadda u dhacayba waxbaa naga siiyayaa naloo qaban waaqlo waannu dawaqnay iyo hawadde warmadayo laasacaanood kaama hor joogno aribow adba ma joogtid warkalamaanee abwaanguura wuxuu yidhi tigraahiyo amxaariyo tafagaabta oromadu isku toobi weeyo abid waxay ku taamaan ama tiigsanayeen geyigeenna toolmoon xeebaha ku teedsane tabar iyo awood iyo duul tirada kaa badan taxadina ku soo baday tu horena ku maqan tahay halkii uu tilmaansado haddii tiirka loo dhigo biri inuu ka tegayaa waa calaacalti malehe duqa turanturoodana malaha waa la taagayo ruux garaad garaadku taamiyo tagtadii horeetiyo timaadadana garan kara nacabkiisa tacabkiiyo tigaadii dhulkiisiyo uma dhiibta taladee taariikhda taariikhda ma ogtahay kasta kuwana taariikhna garan maayaane eh. qolammadu oh, waa in iramiyaa dhulka laga xiga bowtaa kulama qabo ururka aad sheegaysidna ilaah eh. baa dee wax kaa odhanhaya aryaadhaha xasan sheekh muumin allah u naxariisteeba eh. hadda ka hor wuxuu yidhi aqaltiirla'aantiis kaligiis ma taagne haddaynaan istaakulayn tabar yeelamayne ka taashaada cadaawo isku tiirsanaada war abdulw nin waliba dheegi jiray hooyhooy amhaaroy inan haray imoodaye hadda waa ikanoo hadda waa anigii waranna waxaan maqli jiray markaan yaraa labadeenna seefood wabtii saawir noqotaa warba waanigu hadda waxaan la yaabanahay dadka khawaariijta dul fadhido badda saylax ka hadlahaya warbashiirdeerow waxaa la yidhi soomaalidu ayadoo teeda gabtay tu u doodaa marka maxaad kula yaabaysaa walwalla weynay aniguna waxaan maqli jiray nintiisiiba daayacay kan kale dugsan ani haddabaawa waaqle ani weliba dheega jiray boorusku qaris weeye boorusku qaris weeye marka buukunsan bilawtan yoonay badgadashoodun dagaalka shabaaba karoojiyo haytana boorusku qaris weeye waarmadayo waxba haysdaaline sidan waa naqaannaa sidana waanu garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay cidhib ku leedahay aryaa waaqlo waxaa kaloo la yiri ninku siray wax kuu sheeg ninku siiyey kuu faan ninku sugay gar kuu dhigay haddaba waa cabdulow taasi dhabarjabin cadsow ma ahan warkalamaanee madaxda somalilan waxay sheegeen dhulka inay aqoonsi ku bedesheen marka anigu soomaalida waxaan kula tali lahaa somalilan in la aqoonsado si aysan shisheeye dhulka gacanta ugu gelin sababtoo ah aqoonsigu meel fog buu la gaaray aryaadhaha aqoonsiga somalilan etoobiya ka raadihayso soomaalida kale walaalaheera inay ka raadsato maxaa u diiday abdulow aan weliba erafaday aqoonsi abihi i shisheeyli ku weydiimaybaankodhow islaam afgoyrogdo biyosha hororadaas inoo warsadan ba'a ah, warbow dadka somalilan ku nool eh. anana waa naqaanaa iyana waa na garanayanayne maxay tahay aqoonsiga la isweydiinahayaa waar walaweynay badyo dhul baa ka hadasheene eh. haddaanna ixtiraafi weydaan ilaa buurahaanu ugu daraynaa war allaha u naxariistaa jilaasoorahan waxaa laga hayaa eh. inta aanan aqoonsi raadin maan inagu is aqoonsanno war u naxariista wuxuu kalou yidhi markii wax lagu siiyaa wax garataa aryaadhaha samigay cabdulaba wuxuu yidhi how lama dhoweesto dhuuni raac wuxuu dhaahana weeskadha dhaaf lama dhoweysto dhuuni raac waxou dhaahana weeska dhaaf warkalamaana war ma haysaane maanta muqdisho waxaa ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo heshiiskii dhexmara etoobiya iyo somalilan waxaana horkacaya wasiirka arrimaha gudaha fiqi iyo gudoomiyaha gobolka banaadir madaale naw war malaawalaweyne waa isku dhex yaacdeene fidiq iyo madaale maxaa seenax ka galay warwaaqlobow haddii cabdikariin mooga aamusay hadda madaale waa hadlahayaa warkalamaana war ma haysaane faysal cali waraaba wuxuu yidhi hanale ka soo gaara miyuu yidhi warwarkaaga dhexgelinina wuxuu yidhi faysal cali waraabe cadowgeennu waa badan yahay laakiin ka ugu darani waa soomaalida qayladooduna maaha inay badda saylac difaacayaane waxayna diidan yihiinuu yidhi inna la aqoonsado oo adduunyadu adduunyaduna ictiraafto rofesor dhinaca etoobiya lagama maray hadda koor wuxuu yidhi wiilka muqdisho ku dhashay waxaa iiga dhowkan adisababa ku dhashay maantana tiyoo kalou dhigayoo wuxuu yidhi etoobiya soomaaliya nooga fiicanoo nooga dhow sababtoy taho jaar baynu nahay war annaga laftarkayga darisnimo ma noo quuri waaye xataa mida saraakiisha aslam ugu saraysay oo isaguna xaaladda taagan ka hadlay wuxuu yidhi muuse bixi intuu ku qaado dhulka somalilan ma iibin karo mana saxeexi karo war wuxuu kaloo yidhi axmed mire dastuurkii snm lagu dhisay kuma jirin soomaaliya in la kala gooyo haddiise ay dhacday oo duruuftii ka dambaysay ay kaliftay inaan itoobiya dhulkanna siino wax la aqbali karo ma ahan waana ka dagaalamaynaa hiyaan balaayadiinnala ku celin buu yidhi ubowkordhaan axmed mire waa fogaado wuxuu kaloo yidhi dagaalkii laascaana ka dhacay hadda xaq iyo baadil u ahaa xaqii baana guulaystay goojacadda xaq lagu haystaa naw waaqlow jaar baad tihiin madayo waxa iga ballama haddaad hargaysa timaadid inaad jeelka liinta ku cabtid <laughs> waryaad liimilehoona fadoo afgoybaa dhoobantaa hargayso may ku weydiye haysolanni idinkumaa arkaysae dhulka iibso xalaashiyo xoolo jabana haysoran idinkumaa arkayse afka buuxso kilomtr kilomtr afartan lixdan ninkii lacag lug labo ka gata haysoran idinkum warwar mahaydan itoobiya soomaaliya badika helii koran haysoran idiikuma arkayse hee oroma keenso waad ixtiraafka somalilan meel kasta u gelaysaae haysoran cidii kuma arkayse aqoonsi diida warbow dhammaantiin buuxa ka tagteen nin xil qaaday eed qaadiyey hoyhowaradiina bashiir reero weliba ku tabtay nin dhulqaaday eed qaadiyey xubintii kalamaan aad maqlayseen gudahaan waan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka oad kala socoteen kn gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka cabdulaahi cumar xarago intaa barnaamijka lama ku kulmi doono nabadgelyo jacaylkii iladna ma kan lahaa lib helay robkuna udaay labendhayladu inaad inaad ulalabi abaari hayso ayaan malayn inaad inaad ulalabin abaariheed lugoyso ayaan malayn halidini daalahawiga

larkaaga igoo lamaanadiga laydiyo udguna adiga laaciyo xadheeda adiga luriyo harada adiga luguuyo raaxa joogtaa adiga luguuyo raaxa joogtaa adiga laydhiyo udguna adiga laaciyo xareeda adiga luuiyo harada adiga luguuyo raaxa joogtaadiga luguuyo raaxa joogta adigoon ii labalabayn kana laaban wixi lilaaya solaalihi warka laabta kaa jira adigoon ii labalabay kana laaban xillilaaya solaalihi warka jira lurkayguuba hasii batee lurkayguna hasii batee lurkayguna hasii kordhee bate batee lurkayguna hasii kordhee lurkayguna hasii kordhee marba la xataa jacaylo adigoo laday baanad reentaa marbaa jacaylo adigoo laday baanad marbaad leegashaa

jacay adigoo laday baanad rintaa marbaa lahataa jacaylo adigoo laday baanad rintaa marbaad leelelegashaa xusuustana diboo laqdaa xusuustana diboo laqdaa lurkay helay kuwa sabrayey laftayda jacaylku la lurkay helay kuwa sabrayey laftayda jacaylku la simayey la simaye la